بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحول المؤلف رحمه الله تعالى قلت هذه مسائل منثورة قلت waxaan idhi haddaan nawowi ahay haadihi tani masaa'ilu masaa'il weeye manhuuratun oo la firdhiyey ay mutafariqatun macnaha masaa'il kala duwanoo baahsan weeye masaa-ishan mualif ku xusi doono waa ka siyaadiyey kitaabkii uu ka soo gaabiyey ee muxararka loo yaqaanay waana masaa ugu badan ee mualifku ka siyaadiyey muxararka ee uu hal meel ku xusay masaaishan marka waxay ku tacalluqaan abwaabtii kala duwanaa ee baab اljanaaza qaar waxay ka hadlayaan waxaa weeye maydhiga meydka qaar kafankiisa qaar janaazada qaaditaankeedii qaar waxa weeye asalaat calى اlmayit qaar waxay ka hadlayaan aaskii qaar waxay ka hadlayan xuquuqdii lagu lahaa meydka iyo qaabkii loola tacaamuli laha marku dhinto kadib iyo waxa u habboon qofkii intuuna dhimanin waxyaabahaasu marka kaga hadli doonaa masaaishan qofka dhugta leh masale kasta baabkeedii ama meesheedii buu celin doonaa laakiin waxaa isweydiin laha mualifku muxuu masaa'il kasta baabkooda ugu sheegi waayey wixii ku saabsan maalan mayriga muxuu mayriga ugu sheegi waayey fasalkii mayriga kaga hadlay wixii ku saabsan salaadii janaazada muxuu salaad janaazada ugu sheegi waayey wixii kafanka ku saabsan muxuu kafanka ugu sheegi ilaa akhiri wuxuu mualifku halkan ugu ururiyay bay dhaheen culimmadu masaa-ishan mutafariqa ah ee kala duwan maadaama uu yani mualifku iltizaamay in uu masaa-isha ziyaadaadka mid kasta awelkeeda dhaho qultu aakhirkeeda u dhaho wallahu aclam ayuu wuxuu ka cabsaday haddii masaa-ishan faraha badan uu markaa mid kasta meeshiisi dhigo inay duul uu keeno qultu wallahu aclam qultu ay soo lalaabto marka siday saa u dhicin ayuu hal meel intuu ku ururiyey ayuu hal mar qultu iyo wallahu aclam hal mar bas waaya manhuura marka wuxuu leeyahy waxa wey mutafarriqa macnaha hal baab kuma saabsano ee abwaab kala duwan oo janaazadii ku saabsan ayaa markaa ay ka hadlayaan qultu waxaan hadi tani masaa'ilu masa'il wey manhuuratun ay mutafariqatun oo kala duwan oo markaa baahsan oo baabkan ku tacalluqa yubaadaru waa lala degdegayaa biqadaa'i dayni lmeyiti yubaadaru waa lala degdegayaa biqadaai daynilmeyiti qofkii dhintay dayntiisii guditaankeedii ayaa lala degdegayaa oo wasiyatihi iyo dardaarankiisa waayahay wuxuu leeyahay waxaa sunno ah qofku markuu sidaa u dhinto in si deg dega loo bixiyo wax alla wixii lagu lahaa ee dayn ah inta aan la diyaarin ka horba in dayntii la bixiyo ayaa fiican si markaa qofka yacni uu u madax bannaanaado maxaa yeele nebig alay sla slam xadis wuxuu ku tilmaamay qofka muminka naftiisu manaa ruuxdiisu inay u xabaasan tahay daynta lagu leeyahay ilaa laga gudo bimacnaa maqaamkii uu heli lahaa qofkaas ayaa laga xabaasaya walidaalika ba ay fiican tahay in lala degdego qofkaa in dayntii laga bixiyo markiiba dardaarankiisiina la fuliyo wuxuu u dardaarmay hadduu maalan dardaarmay in wax laga sadaqeeyo markiiba in sadaqadii laga bixiyo waa intaan la aasinba ka hor wuxuu yihi wayukrahu waxaa la kahdaa tamani lmowti geeridii qofkii inuu tamaniyo lidurin liajli durin dhibaato awgeed dhibkaasoo nasala bihi qofkii kusoo degay laa lifitnati diinin diin fitnadii magac waxaa makruuh ah oo la kahdaa in qofkii uu tamaniyo inuu dhinto ou dhaho alla maaninto ama ilaahay ou nafta qaad u dhaho ayaa makruuh ah dhibaato ku dhacday naftiisa ama cidhiidhi adduunyadiisa ka galay awgeed hadduu qofkii maalan xanuunsado ama dhibaato ay ku timaado ama faqri badan uu asiibo marka inuu tamaniyo inuu dhinto waa makruuh nabigu wuxu uhi alayhi الsalaatu wasalaam laa yatamanayana axadukum اlmowta lidurin nazla bih axadkiin yuusan u tamaninin geeridii dhibaato ku dhacday aawadeed fain kaana laabudda faacila falyaqul haddii ilaa wa ilaa uu sidaa yeelayo ha dhaho markaa allahuma axyini ma kanat اlxayaatu khayra lii watawafanii ida kanat wafaatu ma kanat اlwafaatu khayra lii ilaahayow inoole inta ay noloshu ii khayr badan tahay ina dil marka ay geeridu ii khayr badanta sidaa ha dhaho nabigu alayh الsalaatu wasalaam laakiin wuxuu ka reebay mualifku arrinkaas lifitnati diin hadduu ka cabsanayo qofkii inuu diinkiisii uu ka fidnoobo oy fidno diini ay ku dhacdo markaan uu adkaysan kari waayo gaaloobo ama diintuu ka baxo ka cabsanayo marka hadduu tamaniyo geerida markaas wax dhiba haba yaraatee male bale waa mustaxaba markaas haddii muslimiinta fidno ku dhacdo caam ah oo ka cabsado inuu ay asiibto taasina salafkii ayay qaar badan ka soo aroortay waayahay waxaaba laga wariyey imaam albuhaari raximah اllahu tacala markii fitnatu khalqi اqur'an ay dhacday inuu tamaniyey inuu dhinto marka wax yar kadibba wuu dhintay raxmat ullaahi tacaala calayh cumar bin cabdilcaizna saas oo kale waa laga wariyey inuu asla tamaniyey imaam shaaficiba waay wuxuu yidhi wayusanu waxaa la sunneeyaa atadaawi isdaweyn ayaa la sunneeyaa wayukrahu waa la kahdaa ikraahuhu damiirka waxaad u celinaysaa mariidkii qofkii xanuunsanaa in lagu dirqiyo calayhi tadaawigii isdaweyntii in lagu dirqiyo ayaa markaa makruuh ah qofkii xanuunsanaa inuu isdaweeyo waa sunno maxaa yeel nabig wuxu uhi alayhi الsalaatu wasalaam in allaha lam yadac da'an ilaa wadaca lahu dawaan hayra اlharam yani ilaahay subxaanaه wa tacaala xanuun ma soo dejinin ilaa dawadiisana uu soo dejiyey markii laga reebo gebowga isagoo dawa ma leh rawaahu tirmidiy laakiin qofka xanuunsan haddii dawadii uu jiido ama dawadii uu naco in lagu dirqiyo markaasi waa makruuh in lagu dirqiyo dawadii waa makruuh waay ilan dawadu waajib ma aha qofki waajib ma ahee waa shay e, mustaxaba ah oo fiican de markaa uu in lagu dirqiya aha wuxuu ihi wayajuusu waxaa u bannaan liahli lmeyiti qofkii dhintay ehelkiisa wanaxwihim iyo wixii la ah, sida jaarkiisii oo kale iyo asxaabtiisii taqbiilu wejhi wejigiisa inay dhunkadaan ayaa loo u bannaan walaa ba'sa wax dhibaa ah kuma sugna biliclaami in la ogeysiiyo dadkii bimowtihi qofka geeridiisii lisalaati si loogu tukado salaad iyo wagayriha salaada kayrkeed bikhilaafi nacyi اljaahiliyati markii eh, laga reebo geeri warankii jaahiliyada qaabkay u geeri warrami jireen wuxuu ku yidhi waxaa u bannaan dadkii geeridii ku dhacday ama qofkii dhintay ehelkiisa in ay wejigiisa dhunkadaan meydkii markuu dhintay kadib wejigiisa inay dhunkadaan ayaa markaa bannaan waxaa kaloo la mida ah asxaabtiisii jeclaa inay wejiga ka dhunkadaan meydkii ayaa bannaan taasina waxaa daliil ah xadiidkii tirmidi wariyeen in nabiga calayhi salaatu wasalaam uu dhunkaday cumaan bin madcuun saxaabiga la yidhaahdo markuu dhintay kadib inuu wejiga ka dhunkaday sidoo kale abubakr sidiiq radi allahu tacaala canhu nabiga calayhi salaat wasalaam ayuu wejiga ka dhunkaday markuu geeriyooday kadib nabigu calayhi salaatu wasalaam wax dhiba male buu ku yidhi in qofka markuu dhinto dadka la weysiiyo geeridiisa oo la hebel baa oo maxaa sidaa loogu sheegayaa dadka si ay ugu tukadaan si ay ugu tukadaan lisalaati wahayriha buu ku yidhi wakhayriha waxaa soo gelaya marka in qofkii laga cafiyo wixii xuquuqee lagu lahaa ama dadkii iska saamaxaan hadday wax dhex mareen islamarkaana u duceeyaan ilaahay subxaana wa tacalana u weydiiyaan naxariisto waayahay maxaa yeele nabiga calayhi salaatu wasalaam markii uu dhintay saxaabigii ahaa najaashi melik alxabash ah ayuu asxaabtiisa u warramay maalintii uu dhintay geeridiisii buu sheegay dabeetana nabiga calayhi salatu wasalaam wuxuu u soo oo wuxuu ku tukaday salaatu lqaa'ib waayahay laakiin geeri warankaas waxaa laga soo reebayaa eh, nacyi aljaahiliya waxa la yidhaahdo nacyiga asal ahaan waxa wey aliclaam bimowt ashaks qofkii geeridiisii oo dadka loo sheegay ayaa nac yidhaahdaa marka jaahiliyadu qaab mucayan ah ayay geerida usoo tabin jireenoo waxay samayn jireen qofka mafaakhirtiisii iyo ma'aatirtiisii wanaaggiisii iyo maxaasintiisi ay sheegi jireen ninkii hebel hebel ahaabaa dhintay ninkii nin rageedka ahaa waxaa weye caqliga badna waxaa weeye kan ahaa kan aha kan ahaabaa dhintay saasay dhihi jireen taasaa marka nahyi ku soo aroro o axaadiidu ay nahiysay nacyiga in la sameeyo laakiin in dadka loo sheego in uu hebel dhintay si lagu tukado dee taasi waa shay jaa-isa wax dhibahana kuma sugno waaya way ku dhawaaqi jireen weliba yani qof baa la diri markaasu ku dhawaaqi jaaliyadu saas samayn jireen marka taasi waxa weeye waa shay aan bannaanayn walaa ba'sa wax dhibaa kuma sugna biliclaami qof dadka in la ogeysiiyo bimowtihi qofka dhimashadiisii lisalaati liajli salaati si loogu tukado wakayrihaa iyo salaada kayrkeed oo ahaa in laiska cafiyo in loo duceeyo iyo wixii la mid ah bikhilaafi nacyi ljaahiliyati jaahiliyada geeri tabintoodii si ka duwan oo macnaha sida geeridu tabin jireen ahlu jaahiliyadii dadkii de islaam ka horreeyey baa jahiliya la yidhahdaa taas iyadu ma banaano waa taan tilmaanay walaa yanduru lhaasilu qofkii maydhayey maydka eegi maayo min badanihi jirkiisa ilaa qadra alxaajati baahida qadarkeeda mooyaane o min hayri alcawrati cawrada wixii ka soo hadhay ah yani cawradaysan ku jirin halkanna wuxuu ku tilmaamaya mualifku wixay ah, ku saabsanaa usliga u tartiibiyey halka wuxuu ku sheegi doonaa usliga wuxuu ku xujsiin doonaa takfiinka wuxuu ku xujsiin doonaa salaadii wuxuu ku xujsiin doonaa dafnigii qaabkaasuu masaaisha iskugu xijsiiyey marka qofkii eh, maydka maydhay wuxuu ku yihi badankiisa jirkiisa ka egi mahayo ilaa qadarka xaajada ay keenaysa mooyaane baahida maydhiga intay keenaysa mooyaane xataa wejigiisa eegi mahayo iyo xubnihiisa iyo daawan mahayo ilaa intuu de jirka maydhaya mooyaane intaa mooyaane wax kale eegi mahayo walidalik baan yidhi qofka marka la maydhayo qamiis ha loogu maydho suusan jirkiisaba u eeginba ilaan qamiisku waa maro dheer oo markaa jirka maydka inta badan asturaysa laakiin waxay xaajadu keentay waa caadi wax dhibaa male cawrada iyada marnaba ma eegayo marnaba cawrada iyada eegi maayo xataa markuu isijeynayo gacantuu xagga hoose ka gelinaya isagoo markaa aan cawradiisa faydayn cawradiisa ma faydayn waayahay laakiin jirkiisa maala haduu rabo inuu ogaado beeshii biyihii ma gaadheen ama jirkii o dhan biyihii ma wada camimay markaas dee jirkiisa markuu rogayo oo kale wuu eegi karaa wixii aan cawrada ahayn wuxuu idhi waman tacadara qofkii ay suurogeli weydo wasluhu maydhigiisu yummima waa loo gebagabaynayaa wuxuu idhi qofkii ay suurogeli weydo in loo maydho ee mayd ah waa loo oo qofkaasi waa kee waa qofkii maalan gubtay oo kale oo marka laga cabsanaya haddii la maydho inuu googo-o marka ayada ah waa loo gebagabaynayaa waa waajib in loo gabagabeeyey marka gabagabaysigaas wuxuu gelayaa meeshii maydhga sida qofka junubka ah haddii uu waayo biyo uu ku maydho waxaan soo nidhi wuu gabagabaysanaya kana waa un sida oo kale waaya waa waajib marka in loo gabagabeeyey in loo maydhana markaasi ma bannaano si markaa jidhkiisoo dhammaystiran oo googo-in loo aaso wuxuu idhi waman tacadada qofkii suuroobi weydo gusluhu maydhigiisu yumimu waa loo gabagabaynayaa wa yugasilu aljunubu qofkii janaabada qabay wuu u maydhayaa walxaayidu iyo caadada qabtay walmayitu saasa idin qoran soo maaha maya walmayitu waa idin qoran mise almayita walmayitu walmayitu waa khalad waxaa sax ah almayita almayita waa mafcuul bihi marka wuxuu noqonaya wayuqasiru wuu maydhayaa aljunubu qofkii janaabada qabay walxaaydi gabadhii caadada qabtay almayita meydkii bay maydhayaan bilaa karaahatin karaaha la'aan waidaa labadani haddii ay dhintaan junubkii iyo xaayidkii husilaa waa la maydhayaa hal maydhi unbaa la faqad oo wuxuu ku yidhi qofkii junubka ahaa iyo gabadhii xaydka qabtay labadaaba meydkii way maydhi karaan wax dhiba haba yaraatee kuma jiro la eegi mahayo janaabada labadan yani qofkii janaabada uu qabay ama gabadhii caadada ay qabtay xajarka akbarka ee ku qomay jidhkooda lama eegaye waxaa weeye wax dhiba kuma jiro inay maydhaan meydkii bilaa karaa xataa makruuh ma ah maxay labadan qof waa daahir labadan qof jidhkoodu waa daahir u fiirso xadad akbar ah unbaa ku qomay ee nijaas ma ah ayagu waaya haddaba haddii junubkii u dhinto gabadhii caadada qabtay ay dhimato ma laba jeer baa la maydhayaa mar loo maydhayo maalan looga maydhayo janaabadii gabadhiina xaydkii looga maydhayo marna dee maydhigii meydka ma labada jeer baa la maydhaya mise hal mar ma ku filan hal mar unbaa ku filan hal mar unbaa hee la maydhayaa maxaa yeelay maydhigii janaabadii kii xaydka geeridii ku dhammaaday oo mar hadday dhinteen dee mukalafiin markaa ma ah oo janaabadaas iyo xaydkaa toona inay ka maydhaan loogama baahno in looga maydhatana in looga maydhan looma baahno waayahay wuxuu ku yidhi walyakun ilghaasilu qofkii maydhaya ha ahaado amiinan qof aamin ah fain khayran haddii khayr arko dakarahu wuu aw hayrahu ama waxaan khayr ahayn buu arkay xaruma waxaa xaraana dikrigu inuu sheego ilaa limaslaxatin maslaxa inay keenaysa mooyaane wuxuu ku qofkii meydka maydhayey waxaa sunno ah inuu ahaado qof aamin ah qof he aamin ah oo lagu kalsoonaan karo inuu si fiican qofkii u maydhayo maydhiga dee loo baahnaa ee sharciga ahaa isla markaana qofkaas maydhaya ammaanadiisa waxaa ka ah haddii meydkii uu ka arko wax khayr ama iyo wanaagsan sida wejigiisii oo iftiimay buu arkay oo nuuraya raaxe udgoon ama ur udgoon baa ka soo baxay jirkiisa wuu sheegaya dadkii inuu u sheega ayaa sunno ah waajib ma ah laakiin waa sunno si markaa dadku ay u jeclaadaan qofkaas oo ay ugu duceeyaan oo dadka u bataan ku tukanaya ila dadku markay khayr ku maqlaan qofkaas mala wanaagsan bay ka malaynaya markaa dadka ku tukanaya badanaya dadka u ducaynaya badanaya marka inuu taa sheegaa fiican haddii laakiin uu arko waxaan khayr ahayn qofkii uu meedhi hadduu ka arko wax aan wanaagsanayn sida maalan oo kale qofkii yani wejigiisii baa doorsooma isbedelay oo madoobaaday raayaxo qarmuuma ka soo baxday iyo wixii la mid ah marka waa xaaraan inuu sheego inuu sheego waa xaaraan maxaa yeele waxay noqonaysaa xan uu meydkaa xantay meydkiina dee mar hadduu qofku dhinto oo wax laga sheego cafis ma leh qofkii de qof nool haddaad xamato waxa laga yaba inad daadee caf lakiin qof dhintay cafi ma jirto yani kama dalban kartid inuu ka xalaaleeyo ama ka cafiyo nabigana wuxu uhi alayh salatu slam man satara muslima satarahu allah fi dunya walakhira qofkii qof muslima astura ceebtiisa qariya ilahay baa addunya aakharaba ceebtiisa astura inagoo maanta dhanka xuman malaha badan nahay dadka inta wanaagsan kama sheegna inta xun baan ka sheegnaa marka dadka u fiirsato qofka khayrka lagu sheega ama wanaag aad ka maqasho inta badan dad sheegi khayrku yaryihin lakiin dadka inta sharka sheegi baa badan ba u fiirso iyo xumaanta hebel waxaasaa lidhi adduunkanana saamaynaya iyo warbaahinta warbaahintu intan xun bay sheegtaan warbaahin kheer sheegi weli ma maqashaan halkaasoo baraaro ka day halkaasoo roob ka day halkaasa barwaaqooda halkaasa nimcooda ma maqashaan dadka ummadahaasa heshiiya ummadahaasa barwaaqa gaadhi ma maqlaysa waxaad maqli halkaasaa la dilay iyo dadkaasaa la baabi'iyey iyo halkaasaa hebel baa la casiray iyo ninkaasaa la tuuray dadkaasa isku dhacay balaayo may sheegayaan inagana tii baana saamayso wax xun maan sheegnaa kheerba ma sheegno waayahay marka wuxuu idhi haddii uu khayr arkana wuu sheegayaa ama wanaag haddii wax xun ku arkana sheegi maayo waa xaaraan inuu sheego ilaa limaslaxatin buu ka soo reebay laakiin hadday maslaxo ay keenayso in waxa xun la sheego maslaxo sharci ah waa la sheegayaa oo maslaxada waxaa ka mid ah maalan qofkani wuxuu ahaa qof mubtadic ah oo bidcada muujista oo marka dadka bidca ugu yeedha marka inuu sheego inuu madoobaabay ama raaxa qarmuun ay ka soo baxday khayr baa ku jira iyo maslaxo si dadkii markaa dee qofkaasi uu saameeyey ay u ogaadaan qof xun inu ahaa dadkuna in afkaartiisii aysan u gelin oo markaa ay ka digtoonaadaan dadka ahlu bidcada ah bidcada uu faafiyana dadkii markaa uga hadhaan marka khayr iyo maslaxa ku jirta kaasoo kale in la sheego wuxuu ku yidhi walow tanaasaca akhawaani laba walaalaha hadday isqabtaan ama ay doodaan aw zawjataani ama laba dumaroo la wada qabo oo ninkoodii u dhintay uqrica waa loo qori tuurayaa waalkaafiru gaalkii ayaa xaqu mudan biqariibihi qofkii qariibkiisa ahaa ee qaraabadiisa alkaafir ee gaalka ahaa asagaa u mudan inuu markaa uu diyaariyo qofkii kale muslimka ee qariibka asagaa mudan macnaha wuxuu ku laba walaalo ah haddii isku qabtaan maydhiga meydka nin ay walaalo yihiin baa dhintay qof dabeetana anaa maydhi anaa maydhi ayay isku qabteen marka ayada ah haddii wax kala rajaxa yuusan jirin waa loo qori tuurayaa waa hee loo qori tuurayaa sidoo kale laba dumar ah ayuu ninkoodii dhintay waxay isu qabteen anaa maydhi anaa maydhi marka ayadana waa loo qori tuuraya qofkii markaa qurcadiisii soo baxdo ayuunbaa maydkii maydhayaa maxaa yeelay labadaa qof way siman yihiin zawjo way siman yihiin walaalana way siman yihiin midkood mid kale wax ka horumarinayna ka rajaxaya ma jiro haddii kale waxay noqonaysaa tarjiix bilaa murajax marka qurcadii ayaa kala saaraysa waayahay haddii qof gaala ah uu dhinto oo laba qof ay walaalahaayeen midna uu gaal yahay midna uu muslim yahay isku qabtaan maydhigiisi ka gaalka ah ayaa la wareysiinayaa ilaa asaga isku diyihiin asagaa markaa la wareegaya oo eh, gaalkaas eh, waxaa weeye yani aasiga waaya maxaa yeele asaga weligiisaasu ilahi quraan ku yihi waladiina kafaruu bacduhum wliyaau bacdin yani gaaladu barkood bar kale waxay u yihiin xigto ayay yihiin bu ilah yidhi wayukrahu waa la kahdaa alkafanu kafankii almucasfaru ee geedka cusfurka la yidhaahdo ugaxiisa la geliyey wاlmuqaalaatu fiihi in laysku qaaliyeeyo ayaa la kahdaa kafankii wاlmaqsuulu ka la maydhay ayaa awlaa ka min aljadiidi kii cusbaa waa yahay wasabiyu ilmihii yaraa ka baaliqin sida qof qaangaadha ayuu la mid yahay fii takfiinihi kafankiisa qaabka loo kafnayo fii takfiinihi in lagu kafnayo biawaabin maryo walxanuudu cadarka isku dardarka ahaa ee meydka loogu talagalay mustaxabun waa sunno in la mariyo waqiila waxaa yidhi waajibun waajib weeye halkan wuxuu ku tilmaamayaa kafankii masaaishii ku saabsanaa markuu ka soo baxay masaaishii ku saabsanaa meydhga wuxuu idhi kafanka mucasfarka ah macnaha geedka loo yaqaano cusfurka ubaxiisa casla geliyey waa makruuh geed waxaa jira idhahdo cusfur geedkaasi waa geed ubaxiisa uu cas yahay marka ubaxa geedka ka soo go-a ayaa waxaa la marin jiray maryaha ayaa lagu kala rayn jiray marka maryuhu waxay noqonayaan dhiin cas bay noqonayaan marka maryaha la mariyo geedka cusfurka la yidhaahdo waa makruuh in lagu kafno maydkii ama nin ha ahaado ama ha ahaado waaya labadaba waa makruuh haddii zacfaraan la mariyana waaba xaaraan ninkii lagu kafno marada zacfaraanka la mariyey laakiin haweeneydii waxaa weeye markaa xaaraan kama noqonaya waa makruuh waayahay maxaa yele nabig alay slam uu nahiyey mucasfarkii iyo muzacfarkiiba uu nahiyey nabig alayh slat slam almuqaalaatu fiihi markuu leeyahay in kafankii laisku qaaliyeeyo waa makruuh bimacnaa in kafankii qiimihiisii caadiga ahaa qiimo ka badan in lagu iibiyo waa makruuh ama kafan qaali ah oo lacagtiisu aad qaali u tahay qofkii inuu soo iibsado markaa waa makruuh nabig wuxu uhi alayhi الsalaatu wasalaam laa tagaaluu fi اlkafani fainahu yuslabu salban sariica inkastoo xadiidka dacfi ku jiro laakiin macnihiisu waa saxiix macnaha kafanka ha isku qaaliyeynina maxaa yeelay markiiba uu baaba'aya oo ciiddii baa cunaysa waayahay haddaba kafan cusub iyo kafan la isticmaalay oo la maydhay midkoodee mudan in lagu kafno meydkii waxaa mudan buu ihi ka la maydhay ayaa ka cusub ka awlaysan waayo maxaa yeelay marada cusub in qofka nool loo daayo ayaa mudan isaga ku xaragoone maadaama kafankan ciiday cuni doonto mar dhowaa kan duuga ah ee markaa la maydhay ayaa markaa mudan in lagu kafno maydkii waaya maxaa yeele abubakr sidiiq radi allahu tacaala canhu wuxuu lagu kafno maradiisa duugga ah wuxuuna yidhi qofka nool ayaa mudan marada cusub asagaa ka mudan qofkii meydka ah maxaa marada lagu kafnaya meydka wuxuu yihi dheecaanka meydka ayaa baabi'in doona dili doona wuxuu idhi ilmaha yarkaa sabiga ah kabaaliqin buu la sida qof qaangaad ah xagga kafanka maryaha lagu kafnayo waan soo tilmaanay maryaha lagu kafnayo qofka ragga ah marka alaaata ahwaabin waakaan soo nidhi yani saddex maryo oo dhaadheer lafaif ayaa lagu kafnayaa marka ilmihii yaraa iyo ninkii weynaa waa isku mid waaya xanuudkuna waa mustaxab xanuudku waa cadarkii isku dardarayay ee kaafuurkii iyo cadaro kaloo isku dardaray ka koobnaa aan soo tilmaanay xanuudkaasasna waa sunu kuuli laakiin qowl kale wuxuu leeyahay laga xoog badan yahay waqiila waajibun qowlkan laakiin waa qowl daciif qowl baa wuxuu leeyahy waa waajib maxaa nabig alay slam wuu amray in eh, de meydkii cadar la mariyo maadaama uu nabigu amray waa waajib buu leeyahay laakiin sida saxiixa ah waajib mah waa mustaxab walaa yaxmilu ljinaazata jinaazadii ma xambaarayo ila rijaalu raggii mooyaane wain kaana hadduu doono haba ahaado meydkii unhaa dhadig haba ahaadee wayaxrumu xaaraana xamluhaa jinaazadii in lagu xambaaro calaa hay-atin qaab musriyatin oo waxaa weeye xaqiraysa oo ihaano u sababaysa wa hay-atin iyo qaab in loo xambaaraha xaaraana qaabkaasoo yukhaafu minhaa hay-ada laga cabsanayo suquuطuhaa jinaazadii inay dhacdo laga cabsanayo wuxuu ku yidhi halkan wuxuu ku sheegay horta xamlu اljinaaza qaaditaankii jinaazada la qaadaya masaaisha ku saabsanaa ayuu halkan ku tilmaamayaa wuxuu ku yidhi jinaazadii waxaa xambaaraya waa un rag rag unbaa xambaara saasaa sunno ah rag un inay xambaaraan ayaa sunno ah xataa haddii meydku yahay dhadib maxaa yeele dumarku way iska itaal daran yihiin Ehm, inay maydka xambaaraanna waxaad moodaa inay ku culus tahay midda kale ayaga looma sunaynin inay janaazadii raacaan waayahay xataa haddii qofka la qaadayu yahay ee maydka ah dhadig ama haweeney ay tahay ragun baa xambaaraya ehm, waxaa xaaraan uu ku yidhi in janaazadii lagu xambaaro qaab maydkii u keenay ihaano ama meel lagaga dhacay maydkii Ehm, maalan in lagu ridoo kale jawaan meydkii ama bac weyn intii lagu rido markaasa loo laalaadayo waxa weeye waa shay xaaraana taas waxaa kaloo la mid ah in eh, lagu rido maro weyn oo marka laba nin ay isla laalaadiyaan oo hareeraha ay qabtaan midba dhinac u qabto taasina waa xaaraan waxaasuna waa qaab ihaano ah ayaa ku jirta dee haddii daruuro ay keento de wax kaloo lagu qaado meydkii la waayo oo nacshi la waayo de taasi waa masale kale lakin waxaa laga hadlaya haddii dee la awoodi karo in si la yaqaanay meydka loo xambaaro eh, si ka duwan oo markaa ihaane ay ku jirto ma banaano sidoo kale looma xambaari karo hay-a laga cabsanaya meydkii eh, inay u sababto dhicitaan laga cabsanaya inuu meydkii ka soo dhaco markaa dadkii xambaaraya sida matlan oo kale in qofkii eh, uu degta saarto oo kale meydka qof weyn inuu degta saarto oo halka ka laalaaday waxaaba dhici karta qofkii inuu ka dhaco ayaa dhici karta marka waxyaabahaasoo dhan waa xaaraan in meydkii loo qaado waayahay wuxuu ku yidhi walaa yaxmilu jinaasa jinaasadii maxambaali lirijaali rag mooyaane wain kaana untaa meydkii hadduu doono dhadigba ha ahaadee wayaxrum waxaa xaaraan xamluha jinaazadii lagu xambaara calaa hay-atin qaab musriyatin oo ihaano u sababaysa wa hay-atin iyo laga cabsanaya minhaa hay-adaa suquutuhaa soo dhacdo ama meydkii soo dhaco wayundab waxaa loo sunneeyaa lilmar'ati haweenaydii maa yasturuhaa wax asturaya in lagu xambaaro ayaa markaa sunno ah ka taabuutin sida sanduuqii weeye wuxuu ku leeyahay haweenayda in marka la qaadayo wax asturaya in lagu qaado ayaa habboon maryaha maaha wax laga hadlayo waxaa laga hadlayaa wax yani dusha ka dadan yani naxash dusha ka dadan in lagu xambaaro ayaa sunnada ah. sida taabuutka taabuutku waxa wey waa sanduuq khashab ah oo waxa weeye meydka lagu qaado ama meydka la geliyo wey oo saa isku daboolaya korku iska daboolaya wuuna dheerya saasuu dheerya kaasa waxa la dhaha taabuut marka sanduuqa khashabka ah in lagu xambaaro ayaa markaa sunno ah haweenaydii maxaa yeelay haweenaydii eh, asturkeeda saasa u fiican eh, qofka u horreysabayna waxa weyaan baa zaynab oo nabiga xaasaskiisa ka mid ahayd radi allahu tacaala canha waxay ku soo aragtay ardalxabasha markay u haajirtay dabeetana markii dhimanaysa ayay dardaarantay in taabuudkaas la geliyo oo lagu gaadhsiiyo xabaasha waaya hadda naxashkeen dusha ka dadan waa un la taabuudkan muu la yahay wuxuu yidhi walaa yukrahu lama kahanayo alrukuubu fuulitaan fi rujuuci minha markii janaasada laga soo noqonayo qofki daabo fuulo ama gaadhi inuu fuulo makruuh ma aha qofku markii uu janaasada ka soo laabanayo inuu gaari soo raaco ama uu daabo soo fuuro waxaba yaraatee dhiboo ku jira ma jira maxaa nabig alay sl slam markii janaasata abidaxdaax uu ka soo noqonayay wuxuu fuulay faras waxaa weeye korcad bimacnaa wax haba yaraatee u saarayn koora ah xadiiska muslim baa wariyey laakiin janaazada markii loo socdo waa makruuh qofkii inuu daabo u fuulo ilaa licudrin maala meesha inay fog tahay mooyaane ama qofkii qof waayeel culus oon socon karin inuu yahay mooyaane ama xanuunsanaya markaa daabo u fuuli karaa waaya wuxuu yidhi walaa ba'sa wax dhibaataha kuma sugno biitibaaci muslimi qofkii muslimka inuu raaco jinaazata qariibihi اlkaafiri qofkii qaraabadiisa ahaa gaalka ah janaasadiisa inuu raaco wax dhibaato ah kuma sugno wayukrahu waxaa la kahdaa allaqatu buuq iyo sawaxan fi ljinaasi jinaasada dhexdeeda wa itbaacuhaa wayukrahu waxaa la kahdaa itbaacuhaa in la raacsiiyo janaazadii dab in lala raaco ayaa markaa makruuha wuxuu qofka muslimka ah haddii uu dhinto qof qaraabadiis ah, marka inuu janaasadiisa raaco qof qaraabadiisa oo gaal ah haddii uu dhinto maalan walaalkii oo gaal ah ama aabbihii ama inankiisii ama adeerkii qof adu qaraabadiisa oo laakiin aan muslim ahayn haddii uu dhinto inuu raaco janaasadiisa waa shay jaa'is oo bannaan wax dhibahna kuma sugno maxaa yeele nabig alay sla faray sayd cali radi allahu tacaala inuu markaa uu aaso aabihii eh, abu aalib si abu daawuud warinay waxaa makruuh ah in dadka janaazada sida inay hadlaan oy dhawaaqaan oy buuq iyo qaylo iyo waxaas ay la yimaadaan iyo hadal fara badan waa shay makruuh ah bal e waxaa laga rabaa sida bayhaqi wariyey eh, in dadkaas ay aamusaan sida asxaabtu radi allahu tacaala canhum ay u aamusi jireen markii janaazada ay markaa ay raacayaan imaam nawowi wuxuu yihi waxaa sunno ah oo sax ah eh, siday selafku ahaayeen oo qofka markuu janaasadu la socdo inuu aamuso ay tahay eh, isla markaana codkiisa uusan kor ugu qaadin qur-aanna uusan akrinin adkaarna uusan akhrinin ee uu aamusnaaday laakiin uu ku fakero inta uu janaasada la socdo yani geerida iyo waxa ku tacalluqa iyo waxa ka dambayn doona markaa ku fikro iyo inay aayihiisu marka dambe geeridaasi ku dambayn doonto marka qofkii ku cibro qaato kuwaana qaato ayaa loo baahan yahay sida maanta dhacday innagoo aan samaynay buuqan iyo qayladan iyo sheekadan iyo kaftanka janaasadii olala socdo iyo taleefanada kusoo dhacay dadka ay taleefonka ku hadlayaan ay ku sheekaynayaan waa shay makruuh ah in la iska ilaaliya ay tahay waaya waxaa kaloo makruuhaha in janaasadii la raaciyo dab noocu doono dabka ha ahaado wax dab ahaba in la raaciyo janaasadii waa makruuh aduu doono ha ku jiro dabqaadka yarka iyo gargaraha yarka iyo waxaanu dabka adu lagu rido wuxuu doonama ahaadee in la raaciyo janaasadii waa makruuh sababtoo ah tafaa'ul xun ayaa markaa ku jira sigaarkii baa la mid ah, axsanta sigaarkii qofka cabaya dee dab weyaan sigaar dab uu shiday way ololay gubanay marka in janaasada marka lala socdo dee sigaar la cabana iyadoo marka horeba xaaraanaya haddana xaaraannimada way siida raanaysaa maxaa yeelay tafaa'ul xun baa ku jira yahayn culimmadu dabkaa la raacsiinaya janaazada ilan yani qofkan waxaa loo ducaynaya ilahi subxana wa tacala inuu naarta ka badbaadiyo dabna waa la raacinaya marka waa tafaawul xun wuxuu ihi walow ikhtalada haddii ay ku darmadaan muslimiina muslimiinba kufaaran gaalo wajaba waxaa waajiba ghuslulljamiici dhammaan in la maydho wasalaatu in lagu tukado fain shaa haddaba hadduu doono qofkii ku tukanayey dadka isku darmaday ee muslimiinta ee gaalada ah salla cala aljamiic dhammaan wuu ku wada tukanayaa hal mar biqasdi lmuslimiin lakiin isagoo u niyeysanay u qasdaya salaadaas inuu muslimiinta ku tukado wahuwa alafdalu waa fadliga badan walmansuusu naskii imaam shaafici inu kuso arooray aw amase hadduu doono calaa fa waaxidin mid mid ugu tukanayaa naawiyan asagoo markaa niyeysanaya alsalaata calayhi qofka asaga ee ku tukanayay inuu ku tukado in kaana muslima haddii muslim yahay wayaquulu markaan wuxuu odhanaya allaahuma allahyo ikfir lahu qofkan u dembi dhaaf in kaana musliman hadduu muslimu yahay halkan wuxuu gudagelaya mualifku masaa-ishii ku saabsanaa asalaat cala almeyit salaadii ee janaasada lagu tukanayey meydka wuxuu yidhi haddii muslimiin iyo gaalo ay isku darmadaan oo la kala sooci waayo maalan muslimiin iyo gaalo wada socotay ayaa shil gaari bay ku wada dhinteen ama guri baa ku wada dumay ama waxaa ku wada dhacay qarax marka muslimiintii gaalada waa la kala saari waayo hadday taasi dhacdo oo muslimiintii gaaladii la kala sooci waayo dhammaan waa la maydhaya waana lagu wada tukanaya dhammaantood waa la maydhaya waa lagu tukan laakiin qaabka loogu tukanaya ayuu mualifka laba siyaabood u sheegay laba siyaabood midkuu doono qofka ayuu samayn karaa hadduu doono inuu tukado dadkaas isku dhex darmaday hadduu doono dhammaantood hal salaad ku wada tukan asagoo markaa salaadiisa oo la nigaysanaya inta muslimiintoon ah inta gaalada oo la nigaysan ducadiisan iyo salaadan uu tukanay wuxuu la nigeysanaya inta muslimiinta ah bas ee ku jirta amwaaddaaba hortaada gaalada oo la nigeysan maayo wa innama alacmaalu biniyat marka camalka iyo niyadu isku xidhan yihiin marka ducada waxa helaya on inta muslimiinta gaaladan aslan ka annama inaan lagu tukanin oo meesha iska yaallaan unbay ka dhigantay taasi waa qaab waa sida fadliga badan buuri saasaa fiican oo wanaagsan mansuusna ah aski iyo mashaaficin kuso arooray hadduu doonana mid midba ugu tukan toban qof bay ahayd maalan oy shanno ay muslimiin yihiin shanno ay gaalan yihiin uu kala garan waaya mid midba ugu tukan mid kasta markuu ku tukanayo wuxuu niyeysan in salaadan uu ku tukanayo haddii uu muslim yahay hadduu gaal yahayna dee salaadan male weyaan ilahay oo daba salaadan hadduu muslim yahay iyo ducadan si ee shafaacadan iyo ergadan u samaynaya hadduusan muslim ahayna ilaahayow omama niyeysan anugu marka uu u ducaynayn wuxuu leey allahuma kfir lahu in kaana muslima ilah uu dambi dhaaf hadduu muslim yahay ila inuu gaal yahay baa dhici karta marka labadaas siyaaboodba wuu samayn karaa inuu jamca u wada tukado inuu kelikeli ugu tukado oo markaa eh, qaabka uu soo tilmaamay mualifku uu sameeyo wuxuu ihi wayushtarad waxaa la shardiyaa lisixati salaati salaada asixitaankeeda salaatii janaazada weeyaane taqadamu quslihi meydka meydhitaankiisii inuu ka horeeyo salaadii wayukrahu waxaa la kahdaa watukrahu dhe salaadii waa la kahdaa qabla takfiin intaan la kafnin ka hor in lagu tukado falow maata haddaba qofkii hadduu ku dhinto bihadmin dumitaani wanaxwi wax la mid ah watacadara ay suuro geli weydo ikhraaju in la soo saaro waguslu uu la maydho lam yusalla calayhi lagu tukan maayo wayushtaradu sidoo kale waxaa la shardiyaa anlaa yataqadama inuusan ka hormarin cala aljinaasati janaazadii alxaadirati ee goobtii taallay wala alqabri qabrigii hadduu ku tukanayo inuusan ka horrayn baa shardi ah calى madhabi madhabka haddaan qabanno fiihimaa labada masaleba wuxuu halkan mualif ku tilmaamayaa salaadii janaasada shuruuddeedii waa shuruudka zaa'id ah wixii aan horey usoo sheegnay shuruuddii horey loo soo tilmaamay shuruudka zaa'ida weyaan waa laba shard shardiga koobaad taqadumu huslihi inuu markaa meydka maydhitaankiisi inuu ka horeeyo salaaddii macnaha laguma tukan karo janaazadii meydkii oon la maydhin de maalan jiraa dad degdegaya oo safraya ay dhahaan maalan meydkaan ku tukano intaan la maydhin ka hor anagu waan safraynaaye oo diyaaraddii baa naga tegaysa ama waan baxaynaa dee ma asaxayso waa inay marka hore eh, la maydhaa meydka kadibna lagu tukadaa waayahay sidoo kale in intaan la kafnin markii la maydhay kadib warista aan la kafnin in lagu tukadana waa makruuh way asaxaysaa salaada laakiin waa laga fiican yahay waa laga fiican yahay haddaba maxaa la samayn haddii qofkii uu ku dhinto dumitaan guri baaba ku dumay maalan dabaq baa ku dumay way adkaatay in la soo saaro oo la maydho oo lagu tukado way adkaatay kolle de waayihii hore arrintaas suuragal tahay hadda qalab waaweyn baa la haystaa waayihii hore de dee dadka waxyaaba culus ay ku dumaan dee dadku ma qaadi karaan waxyaabaha culus buuraha iyo waxyaabaha culus dagaxyada dadku ma qaadi karaan lakiin hadda aalaad waxaa la hayaa yani cagafta iyo wixii la midkaha ah, iyo weeshashka iyo wax kastoo culus qaadi kara zamankan taas eh, eh, kuma suuroobaysa laakiin waxay ku suuroobaysaa dadkan qofkii badda ku dhinto oo kale ee badda eh, laga soo saari kari waaye la waayey meydkiis sida dadka diyaaradaha had jeer shalalka diyaradaha ku dhimanaya ee badda ku dhacaya qofkaasoo kale hadday suuroo weydo qofki intii lasoo saaray in la maydho lagu tukannahay saasuu leehay lam yusalla calayhi lagu tukannahayo ilaan maydrhigii baa shardi ah sooba inuu horreeyo labada maydhi qofkii haddaba salaad lagu tukanayo ma jirto xataa salaat alqaa'id lagu tukan maayo salaat alqaa'id walaa salaat alxaadirtoona lagu tukan maayo saasuu leeyahay maxaa yeele shardigii baa la waayey waayahay laakiin culamada mutaakhiriinta shaaficiyada qaar baa yidhi salaadda in laga tago wax weji ay leedahay ma jirto yani sinaba salaadda loguma tegi karo maxaa yeele ana almaysuura laa yasqudu bilmacsuur eg maydigaa hardi aha lakin maydigu suuro waaye salaaddi ma laga tegi waayahay salaaddu shafaaca ahayd laga tegi maayo sababto ah waxay dhaheen nabig wuxu uhi alayhi salatu wasalam idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma sadactum haddii aan arrin idin faro waxaa weeye amar haddaan idin siiyo wixii aad la imaan kartaan kala imaada midda kale salaadda maqsuudkeeda waxawaya ma dhaheen duco iyo ergo loo ergenaya meydka marka laga tegi mahayay dhaheen qowlkaas ay mutaakhiriinta shaaficiyadu ku tageen haba khilaafsanaado sheekheynkii madhabka raafici wanawowi laakiin qowlkaas ayaad moodaa inuu u dhow yahay sawaabka waa yahay wuxuu ihi alkhadiib الsharbini saaxib اlmuغni wاlqalbu ilaa maa qaalahu bacض اlmutaahiriina amyalu qalbigu wuxuu u janjeeraa buu u yeelanayaa mutaahiriinta waxay sheegeen oo ha in salaaddii aan laga tegayn hadday suroogeed in la maydho beydka waa yahay kaasigu hadda waa shardigii koobaad taqadumu quslihi shardiga labaadna waa maxay wayushtaradu anlaa yataqadam cala janaazati alxaadirati wala alqabr qofka haddii uu janaazo ku tukanayo waxaa shardi ah si salaadda ay u asaxdo inuusan janaazadii ka horayn janaazo waa ina hor taalla hadduu janaazadii ka hormaro ma asaxayso haddii janaazadu ay xaadirta haddii janaazadu aysan laakiin oolin oo meel fog ay taalla maalan xamar bayba taallaa janaazadii ama waxay taallaa maalan etoobiya dhul kaloo fog bay taallaa janaazadaas isagoo wuxuu doonaya salatul hayb inuu ku tukayo dad taas shardi ma aha in janaasada inay ka horeyso shardi maaha isagoo qiblada u jeedsanaya eh, saasuuna markaa eh, ku tukanaya taa waa salaat alghaa'ib laakiin hadday xaadirtaa laga hadlaya janaasada hadday meesha taallo waa in janaasadu ka dambeeya janaasadii hor taallo haddii uu qabri ku tukanayana qabrigu waa inuu ka horeeya oo isaguna ka dambeeya qabrigii ah, cala almadhabi fiihima labada mas'aleba eh, waxaa weeye janaasadii xaadarkeed haduu ku tukany inuu ka dambeeyo iyo masalada kale ah hadduu qabriga ku tukany qabrigi inuu ka dambeyo qabrigi inuu ka horeeyo waxaa weeye labadaba waxa weeye cala almadhab masaladaas madhabkii ayaa loo ictimaaday waayahay salafkii ayaa saa samayn jiray lama sheegin inay salafku ay ka hormari jireen janaazada ama hadday qabrig ku tukanayen qabriga inay ka hormari jireen lama sheegin wuxuu idhi watajuusu waxaa bannaan asalaatu in lagu tukado calayhi meydkii fi lmasjidi masjidka dhexdiisa wayusanu waxaa la sunneeyaa jaclu sufuufihim sufuuftooda ka yeelaan alaaatan saddex fa akar iyo wax ka badan waidaa sulliya calayhi haddii meydkii lagu tukado fa xadara uu yimaado man lam yusallii qof aan ku tukanin sallaa wuu ku tukanayaa waman sallaa qofkii ku tukadana laa yuciidu salaaddii soo celin mahayo cala saxiixi wejka saxiix haddaan qabanno walaa tu'aharu salaaddii loo dibdhigi mahayo liziyaadati musalliin dad ku tukanaya say usoo biiraan usoo kordhaan usoo ziyaadaan wuxuu ku yidhi way bannaan tahay in salaatu janaasada lagu tukado masjidka masallahana waa lagu tukan karaa ama meel bannaan waxaa weeye e, masjidkiina janaasada waa la keeni karaa oo waa lagu tukan karaa nabiga calayhi salaatu wasalaam laba saxaabi oo lahahda iyo suhayl oo walaalo ahaa ayuu masaajidka ku tukaday labadoodii marka in masaajidka dhexdiisa lagu tukada salaadii way bannaan tahay wax dhibaa ah ku jira ma jiro dadka markay ku tukanayaan salaad janaazadii markay tukanayaan meyd ku tukanaya waxaa sunnaa inay sufuuf iska dhigaan hadday xataa yar yihiin inay saddex saf isku qaybiyaan baa fadli badan maxaa yeele nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamay haddii meydka ay ku tukadaan saddex saf inay markaa u waajibayso maqfirada ama dembidhaafka waajibayo qofkii loo dembidhaafayo marka saddex saf hadday xataa ay yihiin lix qof waxaa fiican labo iyo labo iyo labo inay u istaagaan in hal saf iska dhigaan maaha inay safufta badiyaan baa fiican haday toban qof yihiin inay isqaybiyaan oo saddex saf iyo wax kasii badan iska dhigaan ayaa fiican kullamaa ay bataan dadka ku tukanaya meydka eh, sidaasaa afdal ahoo maxaa yl dadkaasoo dhan ba u shafaaca qaaday nabig wuxu uri alay slat slam ma jiro qof muslim ah oo ummad muslimiin ay ku tukanaysa macnaha tiro badan oo muslimiin ah eh, oo boqol gaaraya oo dhammaantood ay u ducaynayaan ilahi subxaana wa tacala uga ergeynayaan ilaa ilaahi subxaana wa tacala wuxuu aqbalaya ergadoodii oo macnaha qofka u dembi dhaafaya wuxuu yidhi haddii maydkii lagu tukado dabeetana u yimaado qof aan horey ugu tukanin dib buu ka yimid markii janaasada ay dhammaatay kadib ee lagu tukaday ayuu dib ka yimid qofkaasi wuu ku tukanayaa laakiin kii hore u tukaday dib u soo celin maayo jamc labaad hadduu akhri markaa jamca labaad u soo celin maysa janaaزada yani ma gasho tanaful naafilo ma noqoto sida maalan haddoo kale waxaan idhi jamaca hadduu qofku la tukado oo arka jamac labaadoo tukanaya waa salaadda faradka caadiga wuu la tukan maanin oo salaata almucaadala lahaa laakiin salaada janaazada mar unbaa la tukan mar labaad lama soo celin karo qofkii hore u tukaday mar labaad ma soo celin karo laakiin qofkii ay dhaaftay janaazadu wuu ku tukan karaa hadduu doono keligii baa ku tukado hadduu ataa markii la aasa hadduu yimaado qabrigu ku tukan karaa waaya haddii la sugaya maalan dad badan inay yimaadaan janaazadii dibba loo dhigi karaa dadka jooga maalan waa dad tobaneeyo qof ah laakiin waxaa la filayaa inay dad badan dib ka yimaadaan oy soo biiraan markaa salaa janaazadii ma dibba loo dhigi si cadadkii musalliinta loo badiyo maya dib loo dhigi maayo masalada maanta waxaad moodaa in aad iyo aad loo khilaafo waxaa laga yaaba meydki inuu go'o xilli hore subax maalan lix subaxnima laga yaba inuu go'o dabeetana sideeddaba uu diyaar ahaaday maydkii intii la maydho la kafno sideeddaba uu diyaar dabeetana lala sugo ilaa salaada duhr ma dhacda mise ma dhacdo aad buu dhacdaa waa salaada duhr jamcaan la sugaynaa war jamcaan la sugayna intan joogtoona ku tukato toban qofna ha ahaatay eeg aduu waxaad raadinaysaa ajriya khayr intanba way ku filanta inay ku tukato laakiin sunadii nabig alay slam baad khilaaftay uu nebigu yhi alayh slam asricu bijanaaza fainaha in taku saalixatan fa khayrun tuqadimuuna ilayh wain taku hayra dalika fa sharun tadacuunahu can riqaabikum janaazada dajiyo nebiga alayh slam uu yidhi haddii ay yani janaazo wanaagsan ay ahayd qof wanaagsan aduuya qofkii meydka ahana khayr baad u dadejinaysaan khayrkiisii u dadejiya kadib dhigina hadduu qof xun ahaana dee isdhaafiya macnaha qoortiina ka dejiya sarun tadacuuna can riqaabikum marka in dib loo dhigo islamba sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam way khilaafsan tahay xataa eh, haddii la sugaya dad meellow ka imaanaya iskaba dhaaf in dib loo dhigo saacabadhaneh ya dhib male qof weysaysanaya o kale taas kama hadlayno samcinta weysaysanaya eh. intaa yarta waa miridho laakiin waxaa la diidan yahay in dad baa noo soo biiraya dad xaafad kale ka imaanaya maala soo carara waan sugaynaaye de taasi sunada nabig alay slam way khilaafsantahay wuxuu yidhi wtajuuzu الsalaaةu calayhi fi اlmasjid yani way bannaanta in lagu tukado meydkii ee masjidka dhexdiisa yusan waxaa la suneeya jaclu sufuufhum suuftooda in laga yeelo aaaa saddex fa agar wax ka badan waidaa sulliya calayhi hadii meydkii lagu tukado faxadara ay yimaadaan man lam yusalli calayhi dad aan ku tukanin salla faxadara uu yimaado dhe man qof lam yusalli aan ku tukanin salla wuu ku tukanaya waman salla qofka hore ugu tukadana laa yuciidu salaadii ma soo celinaya cala saxiixi wejka saxiixaa walaa tu'aharu la dibrigi mahay iyo salaadii janaazada liziyaadati musaliin siay usoo biiraan ama usoo kordhaan dadkii ku tukanayay wa qaatilu nafsihi qofka naftiisa dilay ka hayrihi hayrkii buu la mid yahay fi lqusli xagga maydhiga iyo wasalaati iyo salaada waayahay wuxuu ku yihi qofka naftiisa dilay xukumkiisu wuxuu la mid yahay sida dadka kale xukumkoodaoo waa la maydhaya waana lagu tukanaya wuxuu mualif halkan u sheegay masaladan maxaa yeelay qofkani waa qof dembi kabaaira ku dhacay qofka naftiisa dilay waa qof dembi kabaaira ku dhacay marka qofka dembiga kabaairta ku dhacay ee naftiisa dilay waxa weeye waa qof muslim ah muna gaaloobin qofka muslimka ah marba hadduusan tawxiid ka bixin oo tawxiidku ku dhintay dembigu doona ha ku dhacee xaqii maydhiga iyo salaadii janaazadaba wuu mutaystaa waa lagu waa la maydhaya waana lagu tukanaya nabig alayhi slam waxaa ka soo aroortay inuusan ku tukanin nin naftiisa dilay saxiix muslim ayay arrintaasi ku soo aroortay marka xadiidkan mualifku uu ishaarayaa oo nabiga alayhi salatu slam asagoo iska daayay inuu ku tukado laakiin asxaabtii uhi ku tukada asxaabtaa ku tukatay lagama tegin haddaba salaadda ay ugu tukanay ninkaa naftiisa dilay laakiin asxaabtii ayaa ku tukatay nabiga alayhi slam wuxuu u daayay baa lidhi si dadka u markaa ooga dilo arrinkaas ficilka noocaas mar hadduu nabig alay iska ilahiyo qofkaa salaaddu ku tukanay wuxuu idhi walow nawa hadduu niyeysto alimaam imaamkii salaata haa'ibin mayd maqan salaadiis hadduu niyeysto macnaha salaata haa'ib inuu ku tukado qof maqan walma'muumu qofkii ma'muumka ahaana uu niyeyo salaata xaadirin mayd xaadiroo meesha yaalla salaadda inuu ku tukado hadduu niyeysto aw cakasa ama arrinkaa uu isweydaariyo oo imaamkii uu niyeysto qof jooga maydkii inuu ku tukado mayd yaalla maa mumkin mayd maqan inuu ku tukado jaaز way banaanta labada suuraba way banaanta yani waxa wey niyadii imaamkii maamuumka halkan iskhilaaf u fiirso imaamkiina wuxuu ku tukanayaa qof maqan mayd maqan buu ku tukanaya uu niyeysta inuu ku tukado maamuumkiina mayd yaalla ma banaanta labadooda niyadu way kala duwanta way iswadaagta wax dhiba male waa jaais haddii cagsigeeda dhacdana waa la mid oo imaamkii inuu niyeysto qof xaadir inuu ku tukado maydkii maamuumkiina mayd maqan oo iswadaartaan waxba yaraatay ku jabani ma jiro waxay la mid tahay sida imaamkii maamuumkii isku xidhan laba salaadood kala duwan duhurkii hadduu ku xidho casar qof tukanaya ama casarkii ku xidho qof duhur tukanaya dee way bannaanta sunnihii hadduu ku xidho farad ama faradka ku xidho sunno way bannaanta imaamkii niyadooda imaamkii maamuumka iyadoo niyadooda kala duwan tahay tan waa la mid wuxuu ku yidhi wlnowlimaam imaamka aduniya salaata qaa'ima eh, mayd maqan salaadiisa walmaamuum mamuumkiina u niyeysto salaata xaadirin qof eh, eh, maydkii qof macnaa mayd yaalla salaadiisa u niyeysto wax kastana uu isweydaariyo jaaz waa bannaantay wadafnu aaskii fi lmaqbarati xabaashii in laysku aaso afdalu ayaa fadli badan wayukrahu waxaase la kahdaa almabiitu in loo hoydo bihaa xabaalihii wuxuu ku yidhi in maydka lagu aaso xabaalaha ayaa ka fadli badan meel aan xabaal ahayn keligii in lagu aaso ama in guri lagu aaso maalan xabaalaha muslimiinta ku aasantahay in lala aaso ayaa had iyo jeer fadli badanoo fiican sababtana waxaa weeye ilaa xabaalaha had iyo jeer dadkii baa soo maraya dadkii baa soo booqanaya dadkii baa u ducaynaya marka qof keligii haddii laakiin xabaal lagu aaso keligii meel cidlaa lagu aaso ama guri lagu aaso de waxaa weeye ducada muslimiinta u ducaynaysa xabaalaha dee ma helayo saa darteed in muslimiinta lala aanso ayaa had ya jeer fiican sidaasuu nabig ala slam samayn jiro asxaabtiis wuxuu ku aasi jiray qubuur اlbaqiic ama maqbarat اlbaqiic xabaalaha loo yaqaana baqiic ayuu nabig ala slam asxabtiis ku aasi jiray waxaa makruuhu ku yidhi in qofkii u hoydo xabaalihii oo habeen uu halkaa uu joogo ayaa marka asagoo keligii ah waa shay makruuha hadday xataa dani ku kalifto meel kale oo cidlaha seexda lakiin xabaalaha yuusan u hoyaynin xikmada ku jirtana waxay dhaheen culimmadu waxaa laga yaabaa xabaalaha inuu ku arko wax dee khatar aho oo cabsi geliya qofkii oo markaa dee caqligiisa xataa isbedelaa dhici karta intuu arko wax dee mahuul ah oo naxdin leh ayaa dhici karta walidaalika meelaha in la iska ilaaliyo ayaa fiican wuxuu yidhi wayundab waxaa la suneeyaa satru lqabri qabrigii in lagu qariyo bihawbin maro wain kaana rajulan hadduu doono meydkii haba ahaadanine waa an yaquul inuu dhaho qofka habaasha gelinaya ama godka gelinaya maydka bismi illah ilahay magaciisaan ku gelinaynaa wacalaa millati rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam nabiga alayh salat slam diintiisana waan ku aasaynaa waan ku e, qofkii burdhigaynaa wala yufrashu loo gogli maayo taxtahu maydka hoostiisa shayun waxba la dhigi maayo walaa nakhidatun barkina la dhigi maayo wayukrahu waxaa la kahdaa dafnuhu in qofkii lagu aaso fii taabuutin sanduuq ilaa fii ardi nadiyatin dhul qoyan in lagu aasayo mooyaane aw rikhwatin ama dhul jiricsan waayahay wuxuu ku yidhi xabaasha qofka markii la buddigayo ama la gelinayo dee xabaashii waxaa sunnaha in mare lagu qariyo xataa hadduu meydku yahay nin iskaba dhaaf haweeneyd haweneedu ka saxag jirtaa si markaa meydkii haddii lacalla ay wax ka faydmaan jirhkiisi loo asturo oo loo qariyo oo dadkii aysan u arag marka sidaa hadda inagoo aan yeelle dee go-a weyn aan ku qarinayno waa sida sunnaha ee fiican waxaana sunna ah dadka maydka xabaasha ama godka gelinaya inay dhahaan marka ay maydka qabanayaan ay soo gelinayaan bismi illaah wa calaa millati rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam in dhahaan ayaa sunnaha sida nabig alay slam ka soo aroortay siduu tirmidi warinayay iyo keyrkiiba ehm, alaa sunati rasuuli lahi sal slm way soo aroortay maydka markii la buddigayo ama eh, iilka la gelinayo hoostiisa wax loo dhigaya ma jiro ciidan dhigaya gogol loo dhigi mahayo mara loo dhigi mahayo sidoo kale barkin loo dhigi mahayo waxba hoostiisa la dhigi mahayo waaya maxaa yeele waxaa la hoos dhigaya de barkintan iyo go-an iyo marada loo dhigayo waa israaf idaacatu maal weyan hanti lagu ciyaarayo weyan dhowaan ciiddu ma cuni doonto waxay meydka u tarayso haba yaraatee ma jirto wuxuu ku yidhi waxaa makruuh ah oo la kahdaa in meydkii lagu aaso sanduuq sanduuq in la geliyo ayaa markaa makruuh ah culamada arrinka wa isku waafaqsan yahin maxaa waa bidco midda kale gaaladaa samaysa oo sanaadiiq meydkooda ku aastay laakiin waxaa laga soo reebayaa uun laba xaalo iyo wixii la mid ah waxaa laga soo reebaya haddii dhulkii qoyan yahay dhul qoyan hadduu yahay oo jilicsan markaa taabuudkaas waa la gelin karaa sanduuqaas meydkii sidoo kale hadduu yahay dhul aad u jilicsan oo laga cabsanay inuu dumo ayadna lilmaslaxati ayaa markaa sanduuqa loo gelinaya markaa makruuh ma noqonayo waay wuxuu idhi wayajuusu waxaa bannaan addafnu in la aasa meydkii leylan habeen wa waqta karaahati salaati waqtiga salaaddu ay karaahada tahay ayaa markaa bannaan in meydka la aaso maa lam yataxarahu haddii uusan la eeganin waqtigaa waxaa weeye habeenka ah ama waqtigaa salaaddu ay karaahada tahay wakayruhumaa waxaase ka fadli badan labadaa keyrkood macnaha xilliga aan salaaddu aysan makruuha ahayn iyo xilliga aan habeenka ahayn in la aaso ayaa had iyo jeer fiican oo fadli badan wuxuu ku yidhi habeenkii miidka waa la aasi karaa waxaba yaraatay oo dhiboo ku sugan ma jiro makruuhna ma aha caaisha radia allahu tacaala canha iyo faatima iyo khulafaa raashidiin afartii khulafo markii laga reebay sayid cali intaba waxaa la aasay habeennimo waayahay waa haddii laakiin meydkii xaqiisii la marin karo si fiican loo aasi karo iminkaa waxbaan haysanaa eh, laydhab iyo tooshash iyo waxyaaba aalaad noo noo suurtagelinaya inaan si fiican godkii u aragno maydkana si fiican loo aaso waayahay sidoo kale waxaa bannaan buu ku yidhi maydkii in la aaso xilliga salaadu ay makruuha tahay waa xilliyadii dee makruuha ahay sida maala cabceedu markay soo baxaysa iyo markay dhacaysay markay bartamaha joogto iyo bacda salaati subx xataa tatluca shams iyo casar kadib marka ilaa inta cabceedu ka dhacayso xilliyadii dee makruuha ay salaadu ahayd maydka waa la aas kara wax dhiba haba yaraatee ma jiro culammadana arrinkaa way isku waafaqsan yihin lakiin waa haddii uusan taxari samaynin macnaha taxari waxaa looga jeedaa haddii uusan la eeganin xilligaas oo xilliga cadceeda soo baxaysa haduusan la eeganin ama xilliga cadceedu ay dhacaysa haduusan la eeganin dee markaasi eh, makruuh ayay noqonaysa hadduu sidaa yeelo ehm, laakiin waxaa ka fiican had ya jeer meydki in la aaso maalinimo xilli maalin in la aaso ayaa markaa fadli badan iyo wakti an salaadu aysan makruuh ahayn oo xilliyadii kale ah in la aaso ayaa fiican oo fadli badan wallahu aclam wsal allah wslm ala nabina